بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay kitaab اljanais oo mualifku raximah llahu tacaala sidii caadada fuqahadeena ahayd uu kitaabu salaa iyo axkaamtii la xiriirtay kusoo gabagabeynayo haddaba kitaabu janais janaaisku waa lafdi jamaca mufradkiisuna janaazatu weye janaazana waxaa la yidhaahdaa qofka mayidka ee geeriyooday baa janaaza la yidhahdaa ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo asalaan axkaamta baabkan looga hadlayana waa qofka muslimka ee geeriyooday iyo axkaamta iyo xuquuqda la xiriirta wey laakiin maadaama mujtamacu muslim iyo gaal la wada degi karo mararka qaarkood waxaa si dadban masaa'ilka qaarkood usoo gala haddii uu qof gaala dhinto dabcan inaga axkaamtii lagu dabaqi maayo laakiin qeyb kamidaa ku mudan karta ama ku qabsan karta masaa'ilkaas ayu masaa'il si dadban ama si carada usoo gala weeye laakiin asaasku qofka muslimka muslimkee dhintay ixtibaalka iyo xanuunka geeridu ay kusoo degayso iyo haddii uu geeriyoodo iyo waxa uu mudan yahay axkaamteedaa looga hadlaa baabkan munaasabada kitaabu salaa in lagu gebagabeeyana waxay tahay de axkaamtii cibaadaadka iyo tahaaraadkan soo maraynay janaasadu laba xukun labadaba ugu axkaamta ugu muhiimsan ah way la wadaagtaa ama iraada saddex xukum masalatu satri alcawra way la wadaagtaa oo baabulkafan ah masalatu tahaaro oo dhaqitaankii meydka iyo gabagabeyntiisiina way la wadaagtaa masalada saddexaad oo salaadaana way la wadaagtaa saa darteed bay dhinac weyn waxay calaaqaiyo xiriir kala leedahay abaabu salaa haba jiraan masaa'il aan abaabu salaad iyo tahaara ku lug lahayn oo dafnigii iyo aaskii iyo waxa la xidhiira in lagu gebagabeeyo xiriirka ay la leedahayna waxaa keenaya inta tahaaro iyo salaad laga soo hadlayo qof nooloo cibaadaysanayaa laga hadlaya janaaso marka la soo gaaro waxaa cibaadaysanaya u camalkan samaynaya qofkii maaha waa dadkii kalea cibaadada la imanaya bisabab qofku inuu dhintay de la dhinto kadiba de cibaada laga sii hadlaayo ma jirto saa darteed masalada cibaadaadka geerida la xiriiraaye in abwaabtii cibaadaadkii axyaada naftooda ku xirnayd lasoo dhameeyo in lagu gabagabeeyo munaasib waa u tahay kadib mualifku raxima llahu tacaala wuxuu yihi yundabu waxaa sunna oo wanaagsan likulli axadin qof kastaba an yugsira inuu badiyo dikra mowti geerida xasuusteeda in la badiyo baa qof waliba u fiican oo geerida xasuusteedoo la badiyaay adduunyada inaad isku halmaantana way kaa xakamaysaa wixii khalad iyo dembi kaa dhacay inaad tawba iyo alla noqosho la timaadana way kugu riixdaayo way kugu caawisaa oo qofku markuu gerinayo godka uu keligii gelayo iyo saan tol iyo qaraabo u jirin iyo saan maal iyo dhaqaalo la isku furta ulahayn iyo camalkiisii xisaabta ka dambaysa iyo ilan qabrigu waa awalu manaasili aakhira wey aakhiro boosaskaagi kii u horreeyey baad bilowday <clears throat> wakti kasoo wareega waa kuwa ka dambeeyo bacfi iyo isa soo saarna waad uga sii gudbi doontaa nabiganana sala allahu aleyh alih wasalam xadiidkii sunanka qaarkood i warinayeen abi hurayra waa kii uu ku lahaa akiru dikra haatimi ladaat almowt riwaayada qaarkood yacni lmowt kan adduunyada macaansigeedii iyo laabka jacaylka iyo isku dhejinteeda soo afjara oo wax badanoo jeclayd kaa hor istaaga iyo wax badanoo diilanayso aad ku taamaysa inaad gaartana kaa soo qabta xusitaankiisa iyo xasuustiisa badiya buu yihi haddaba qalbigu inuu dawco qallalin qalalin aakhare inaad xasuusnaato taaco inaad badiso dembi inaad ka tawbad keento waxay badataa hadba inta xusuustaada geerida iyo aakhiro ay badan tahay haddii aakhiro la halmaamiyo geeridana qalbigu khayraadka waa ka ingadaa qalbigu khayraadka fataala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wa kahiiru minhum faasiquun noloshaa la dheeraatay oo dhimashadiibay halmaameen kadib qalbigoodiibaaba ingegay oo khayrkiibaa ku yaraaday <clears throat> saa darteed sunnadaasi waa sunno caama dadkao dhanna laga doonayo nabiguna in badan iyo xaadiis badan oo kala duwan uu dadka ku xasuusiyey qur-aankuna in badan ina xasuusiyey geerida iyo dhimashada walmariidu qofka jiran ee xanuunsan baa aakadu si adag inuu geerida xasuusnaado iyo waxaa ka dambeeya qofku markii uu xanuunsado ee jiradu la soo darasto sida qaalibka ah waxaa badan geerida xanuun baa ka horeeya oo sakaraatulmowt baa ka horeeya xanuunka ku qabtaaba geerida waa ku xasuusinayaa inuu ku xasuusiyaa wanaagsan oo keliya carab iyo isbitaal unaadan daba ordinayo dhakhaatiir xaggeen ka helaan keliya ayna noqoninoo adigoo oo cilaaj iyo dawa raadsanaya haddana marka lagu qabto inaad geerida dib u xasuusato axkaam badan baana lagu saleeyayo axkaamu lwasaaya dardaaranka axkaamtiisu waa qof xanuunsan oo geeri isu diyaariyey wey inkastoo dadku laga yaabo geerida xasuusteedu marka la xanuunsan yahay hadba xanuunka si u kala culus yahay ama ay dhakhaatiirta ugu kala dayriyaan ay saameyn ku leedahay oo maanta markii intay dhakhtar lagu geeyo uu yidhaahdaa rajo malehe qofkan iskaga celiya guriga qofkan xaaladiisa waxba lagama qaban karo xasuustaada geeridii isdhiibkaagu sii badanayaa inkastoo laga yaabo dadka qaarkood saa marka la yihaahdo halkii dikri iyo tawbi iyo duca iyo allabari iyo dardaaran iyo xuquuq bini aadam ay aadi lahaayeen walwal iyo walbahaa iyo fikir iyo galgalasho iyo oohilnu waktigu kaga dhumo inuu waktigu kaga dhumo inkastoo laga yaabo oo dabcan ade geelidu wax laga cabsado way tahay dee nin dunidiina ka tegaya god madowna ku socda wax ka horeeyana aan waru haynin xataa kuwan le aakhara ma jirto la isa soo saari maayo wax geerida jecella waa hadduu si kasta faqri u yahay si kasta uu xanuunsan yahay wax geeri jecella waa sababtoo ah cidna ma oga waxa meeshan ka dambeeya ta hadda uu yaqaanaa sida uu u nool yahay wax dambeeya mar haddaadan garanaynin meel laga cabsada way tahay qofka xanuunsanna haddii marba xanuunku taabtay sharciguba xajrigu kugu sameeyey xoolihii saddex meelood meel keliya baaba awoodaada bixin iyo dad inaad siisa lagu ogolya laguba soo xandhibye xaaladaada waxaa weeye jid baad haysaa haddii unaad ka soo baxdana markaa kadib baa dib lagu fasixi haddii aad kuwa sii socotana sidaasaad kuba tagtay walidaalika qofku markuu xanuunsan yahay xasuusta uu geerida xasuusan yahay ilaahayna rajo uu ka qabo dunuubtiisana kasii cabsanayaay way ka qiimo badan tahay oo way ka culus tahay xilliga kale nabigeena sala allahu alayh alih wasalam wiil dhalinyaro ah oo aada u xanuunsan buu u yimid sida anas ibni malik warinayo imaamu tirmidina fii sunanihi sanad xasana kusoo saarayo wiilka xanuun aada u badan baa hayay xanuunkuna xanuun saan saantiisu geeri leh buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi waran maxaad dareemaysaa dareenkaaga xanuunka maanu weydiinin ee waxa uu weydiiyey maxaa madaxaaga ku wareegaya xaaladan xanuunkaa waad ku jirtaaye kayfa tajiduka sidee baad hadda isu aragtaayo maxaad filanaysaa markaasuu wuxuu yihi ilaahay naxariistiisana waan rajaynayaa dunuubtaydiina waan ka baqayaa dembigaygiina waan ka baqayaa oo cabsi waa haysaa rajana igama madhna ilaahay naxariistiisa waan rajaynayaa arbeyn arajaai walkhawfi wey nabigu ala sl hadal buu yiri wuxuu yihi halkan oo kaleeto qof xaaladan oo kaleeto maraya qalbigiisi labada isg labadaasi isuguma yimaadaan haddiise ay dhacdaan labadaa qalbigiisu sidan oo kale isugu yimaadaan ilaahay wuxuu rajaynayana waa siiyaa wuxuu ka baqayana waa ka badbaadiyaa marka markaasoo kale inaad xasuusnaato oo weliba nabigu alayh salaatu waa kii lahaa xadiisulqudseeda ka warinayo ana cinda danni cabdii b falyadunna bi maa shaa anuu addoonkaygu wuxuu iga malaysto unbuu iga helayaa wuxuu doonaa iga malaysto markaasoo oo kaleeto adoo rajaa iyo khawf weligaa ku jira haddana rajaha rajadaadu inay yar badataa fiican oo naxariista ilaahay aadan ka quusanin oo aad xasuusata laa taqnatuu min raxmat illaahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican iyo nusuustii lamidka ahayd wey intaad caadiga tahayn waxaa fiican bay yidhaahdaan khawfkii rajaha adoo qaba inuu khawfku yaraha bato si uu camalkaaga u sameeyo wayastacidu lahu wuxuu ugu diyaargaroobayaa garoobayaa iyo geeridiina bitawbati tawbo ilaahay uu tawbad keeno wasiyadii loo jideeyena sadaqaadkii uu la baxo waxaa sadaqadan lagugu jideeyey dadkana dardaaranka lagugu jideeyey inaad khayrka basatada tawbad keenta wey nabigeena sala allahu alayh alih wasalam wuxuu ag fadhiistay qabri nin saxaabada kamid oo geeriyooday qabrigii markii uu fadhiistay baa nabigu alayh salaatu wasalaam de mawqif geeri baa la joogaa innagana qubuurta marka la joogo waa la kaftamaa kaftanka iyo waxyaabaha qaarkood oo inaga inaga dhacaya caadi maaha markaasuu nabigu alay salaam wuxuu yihi isagoo ilini ku taalo maalintan oo kaleeto ha loo diyaargaroobo limili haada faacidu tan oo kaleeto godkaa cidladaa la gelayo faacidu u diyaargarooba saa darteed qof inuu tawbada iyo dikriga ilaahay badiyo baa wanaagsan waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka waxaa lagu soo saarayaa wixii uu ku dhintee ku nafbaxay markaasoo kale tawbadii iyo dikrigii iyo daacadii carabka inaad ku badiso ayaa loo baahan yahay si iyadoo carabka aada ku hayso intaad dhimato lagugu soo saaro haddii xanuunka kharaadku kaa batase ogow wixii aada ku dadaali jirtay eed badin jirtay unbaad badin walidaalika nin baa hees laga kari waayaa war tawxiidka ashahaado isagoo heesaya ama dhaantayn ayuu dhintaa ninna isagoo dikriya qur-aan aqri ayuu dhintaa ninba wuxuu ahaa waye taasayna xikmada ku tilmaama nabigu alay slam uu yihi laa yazaalu lisaanuka radba min dikri illaahi carabkaagu yaanu ka qallalin dikriga ilaahay markii wax kadisa kugu yimaado wixii ku badnaan jiray inbaad ku hadaaqdaa wayacuudu lmariido qofka jirra buu booqanayaa walow min ramadin qof indhaha ka xanuunsanaya waxa noqdee rabadku waxaa la yidhaahdaa xanuunkan indhaha ku dhaca dadxanta iyo biyaha badan ka keena af soomaaliga maxaa lagu dhahaa daaf waa la yidhahdaa maxaa kaloo la yidhahdaa bakoorana waa la yidhahdaa maxaa saddexeeya ya indhabugna waa la yidhaahdaa magacyadii kalena idinku ku darsada marka xanuunkaas xataa haddii uu hayo ha soo booqdo waxaa nabigeena ka sugna calayhi salaatu wasalaam in qofku hadduu qofka walaalkii a soo booqdo horta ajir badan uu ka helayo muslimiintuna xaqay isku leeyihiin ay tahay mar wuxuu yihi xaqu lmuslimi cala lmuslimi situn qofka muslimkaa qofka muslimkaa lix xaq buu ku leeyahay waxaa kamid ahaa haddii uu xanuunsado uu soo booqanaya booqashadaana xadiid imaamu axmed iyo keyrkii cali ka wariyeen baa wuxuu ahaa qofku hadduu qof walaalkiia ah soo booqdo inta uu sii socdo beer jadhna uu sii soconayaa oo wuxuu gudanayaa camal wuxuu la imanayaa uu ku mudan yahay in beer janna a ah lagu siiyo haddii uu fadhiistana naxariis baa daboolaysa oo ku degaysa haddii ay subax ahaydna toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaysa ilaa galabuu ka gaaro hadday galab ahaydna toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaysa oo dembi dhaafna ilaahay u weydiinaysa ilaa subaxi uu ka gaaro marka booqashada mariidka isaga ha ugu danayn laakiin adigay dani kuugu jirtaa inaad soo booqato ood intaasoo ajir iyo sawaaba hesho nabiga nabigeenada sal allahu alayh ali wasalam waxaa kaloo ka sugan tusaalahan walow min ramadin ishoo xanuuna indhahoo xanuunayaba ha noqdaan uu leeyahay inuu saxaabada qaarkood soo booqday waxay yidhaahdeen min wajacin kaana bicayni xanuun isha i xanuunaysay buu nabiga iga soo booqday buu yihi saxaabiga zayd ibna arqam radi allahu canhu wa ardaahu oo nabiga ka sugan sala allahu alayh alih wasalam wa yacumu biha wuxuu ku camimayaa ziyaarada alcaduwa ninkay isku dhacsan yihiine waxoogay xurgufta iyo xiniftu dhex taal iyo wasabiiq ninkay isjecel yihiin ay saaxiibada yihiin lianna nabigu calayh isalaatu wasalaam markuu lahaa xaqu lmuslimi cala lmuslimi inaad saaxiibo tihiin iyo inaad isku dhacsan tihiin maanu kala qaadin cumuumka xadiidkana waxaa lagu mutay xaqa bilislaami baa lagu mutay haddaba islaamnimadaasaa ka weyn waxoogay xurgufta idin dhex taalla cadowguu sheegayaay gaal ma ahane waa qof muslimaho waxoogay xurguf iyo isxagxagasho idin dhexaysa wey fain kaana qofka jiran hadduu yahay dimiyan gaal muslimiinta ku hoos nool gaal muslimeen ay muslimiin degan yihiin gaaladii la noolay mid kamid ah haddii uu xanuunsado fain iqtarana bihi hadday la xiriirto qaraabatun xigtanimo aw jiwaarun darisnimo nudibat waxaa sunnaha ciyaadatuhu in lasoo booqdo sunno wey hadduu daris kula yahay ama qaraabo kula yahay inaad soo booqatay way fiican tahay waayo xaqa darisnimaduna xuquuqdii laysku mihaan jiray ixsaan ila ljaari waxaa kamid a naftiisa jiran iyo tabaaraysan inaad ka warqabto baa kamida xaqa jiiraanka marka laga hadlayana muslim iyo gaalba ciddii daris kula ah xaqa waa leeyihin markii qaraabo laga hadlayana min silati raxim bay kamid tahay qofka xanuunsan inaad soo booqato marka ama dacwada gaarsiin ama ha gaarsiin qofkaa qaraabada aheed soo booqanayso nabiga alayh slam ka sugan tahay in horta adeerkii abu oo sakaraadaya uu u tegay oo soo booqday nabigay ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam waxaa kaloo nabigeena ka sugan qaraabada gaalkaa in la xiriirinayo oo isaga waa kii lahaa ina aala abi fulaanin laysuu biwliyaai walaakin lahum raximun saabulluhaa bibalaaliha qoyska reer hebel la yihaahdo waxay qaarkood culimada in badan ku fasiraan aalu abilahbin oo ninkii abulahab ahaa adeerkii ahaa iyo wiilasha u dhalo oo cadaawadii qoyska isla qaatay aniga awliyadaydii iyo dadkaan isu hiilinayna maaha laakiin ha ahaatee qaraabtinimo xiriiriskeeda mudan bay igu leeyihiin qaraabtinimo sa abulluha bibalaalihaa asmaa binta abi bakr radi allahu canha a ardaaha markay hooyadeedu mushrikada u timid ay nabiga weydiisay tiri hooyaday muslim maaha waxoogay xiriirinna way iga rabtaayoo waa ii timid afa asiluha ma xiriiriyaa nabigu wuxuu i nacam silii ummaki hooyadaa xiriiri marka qaraabtinimadu kufriga iyo gaalnimadu silatu raximka ma goyso inkastoo innaga soomaalida halkaa mas'ale inaga raacday baabu silati raximkii iyo qaraabadiiyo dadkii in la xiriiriyo wixii wanaag ahaana garab loogu noqda in qabyaalo la isu garabsado baan weli kala saari lahahay ilaa iyo hadda waa kala saari laanahayo marna silaturaxim qof sameeyey baa laleeyahay wakaa qabiil iyo qabyaalad buu dhex hordhayaaye sowma marna intiiba hal qabyaalada la dabaasho baa lagu fasirayaa baabu silati raxim weeye masaladaasi waa masale u baahan munaasabadeeda in looga hadlo laakiin gaalkii haddii silatu raximkiisii la jireeyey qof muslim ah oo markuu ugu badan yahay caasi ah haddii kalaba in badan oo qoys iyo qaraabo oo akhyaar iyo ahlulkhayr ay ka buuxaan xiriirintoodii iyo gacan ku yeelashadoodu asalka sharciga wixii raximnimo ah xiriirinteeda in la isku leeyahay baad halkaa garatay wailaa ubiixat hadduusan darisna kula ahayn qaraabana kula ahaynna waa iska mubaax iska bannaan laakiin mubaaxa iska bannaan waxay noqonaysaa haddii aadan ujeeddo dacwo iyo khayr ugu yeel ahayn nabiga calayhi isalaatu wasalaam qof kastoo xiriir leeyihiin baa intaana soo gelaye waxaa xanuunsaday wiil yar oo u khidmayn jira oo marmar usoo adeegi jiray oo reer yahuudeed ahaa innaga yuhuudba hadda haddii la sheego maa la waa la isdilaa maahane ixsaan iyo samaa dadka dhex mari kara waxaa laga yaabaa diintaada shaki in la geliyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qaar baan dariskiisa ka fogay wiil yar baa markaa u iman jira o u khidmayn jira mararka qaarkood waana qoys yahuudoon muslin ahayn bay ahaayeen markaasaa wiilkii baa xanuunsaday wiilkii aada u xanuunsan oshow xaaladda markii u dambeysay uun maraya baa nabigu soo booqday sala allahu alayhi waalihi wasalam aabbihiina waa fadhiyaa meesha nabigu wiilkii madaxiisuu fariistay salaas ag fadhiistay markaasuu wuxuu ku yihi aslim islaam buu yihi shahaado wiilkii aabbihii buu fiiriyey marka aabbihii mowqifuu ka taagan yahay buu rabaa inuu ogaado aabihii waa nin reer yahuudo xaqa waa garanayaa laakiin uu raaca ma doonayo waa garanayaa laakiin inuu uhoggaansamo oo raaca ma doonayo aakhare waxa jirana waa ogyahay oo nimanku mararka qaarkood baasha xanindirirka la yidhaahdo iyo rag iska celidu waatay soomaali yihaahdeen rag ciil iyo cadaab ciil cadaab buu ka doortay ilcadaab buu ka doortayna waa kayxuy ibna aksab ninkii caalimkii iyo sayidkii reer bani qurayda ilaa markii u dambeysay la dilay asalkoodi belinadiir iyo ki meelahaas ka yimid waa kii maalinkii u dambeysay la dilay markii la dilaya hadalku yihi baa wuxuu ahaa aniga dadaal iguma yeelayn oo iskulamaanan harin laakiin weligeed caadi bay ahaan jirtay taariikhda ninkii ilaahay iyo diintiisa la dagaalama inta laga adkaaday in la dilo caadi bay ahaan jirtay idila bu waa la dila qoortaa la goy ninkaasu wuxuu garanaya shei waa garanayaa waxaanuu ku dhimanayo laakiin waan islaamay buu diidan yahay meel xun baa meel xun baa gogol u taalaay oo beel uga falan tahay wiilkii yaraa aabihii buu aagay duqii waalidnimadii iyo haddii la dhinto waxa ka dambeeyo uu garanayo baa uu xoogay danaqday wuxuu yihi isna waa arkaa wiilkan inuu socdo wuxuu yihi atic abulqaasim abulqaasim wuxuu kuleeyahay yeel isaga ma raba inuu yeelo wiilkii waa shahaatay nabigu alay sla salaam wuu soo baxay isagoo alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaari ilaahayga naarta igaga badbaadiyey ani darta kaga badbaadiyey sabab iga dhigay ayaa mahadmud wiilkiina markiiba waa nafbaxay waa shahaatay waana nafbaxay odayga wiilkiisa waalidnimadii iyo wixii uu garanayay buu yihi maxamed warkiisa yeel islaam isagu laakiin u islaam rabo marka bahasha mararka qaarkood xinindirirka iyo bahasha tolka tixgelintiisu inay xaqiio ku cad ku diidaa laga yaabaa meelahana waa meelaha la yihahda bahashu qabyaalad weeye dad badan bay aakara cadaab iyo naar ku gurtay gaalnimo ku dishay bahasha mararka qaarkood haska ilaaliyo wayukrahu waxaa karaahiyaa iطaalatu lquxuudi fadhiga in la dheereeyo cindahu cinda almayiti la dheereeyo meydkii markaad soo ziyaarato inaad ku dheeraato haddaan dan iyo maslaxo ku xirnayn ku dheeraanshahaagu ma fiicna waxay yidhaahdeen laba labadaba mayidku qofka mariidkiihi xaaladiisu xaalad qof caadi u iska joogi kara maaha isbedbedel baa imanaya dadkiisi iyo qaraabo iyo dumar baa u imanaya dad meeshii haasaawiya sheeke la ysaga qabsado waxaa laga yaabaa inay isagii dhibto ama dadkiisii dhibto mid labaadna way keeni kartaa iyo dadkii soo booqanayay de booskiiba haddaad ka buuxiso oo kii soo galaba iska fadhiisto de dadkii kale soo booqanaya meelay marayaan ma leh laakiin hadday dani ku jirto adiga joogitaankaaga dib buu ka sheegi doonaaye inaad joogtaay dhib malaha wayundabu waxaa sunno oo wanaagsan ribban maalin dhaaf inay noqoto maalin kasta iyo saacad kastaba inaadan agtaanaanine inay maalin dhaaf tahay baa fiicano sideedaba ziyaaradu waa kii xadiidku ahaa zul ribban tasdad xubban waa isjeclaanaysaan ee marmar dadka soo booqo maalin kasta se haddaad ag taagnaato od ishafarta ka gelisahay waxaa naagtaada muxuuha waa lagu nici waa lagu dhibsan saa darteed qaraabada laguma badiyo ziyaarada lagamana gooyo inagoo alooska waxaan idhaahnaa lagumana raaga lagamana raaga soma meesha laguma raagay dheero wakti dheer lama fadhiyo lagamana raago wakti dheer lagama maqnaado maydkeena waxaa lagu leeyahay maalin kastana ha ag taagnaani wakti badanna ha ka maqnaanin xukunkii ziyaarada guud buu siiyaye xadiiskii ahaa zur iban tasdal xuban ama xadiidka mariidka booqda iban ama lamidkiihi hadii daciifa wayo aa nabiga ka sugnayn sala allahu alayh waalihi wasalam ayib haddaba dadka inay fadhi dheer fadhiyaan aynan fiicnayn ziyaaradoodana marmar inay noqoto ay fiican tahay waxaa laga soo reebay ilaa liaqaaribihi xigtadiisa iyo wanaxwihim dadka lamidkaa ah, oo minman dad aya anasu bihim uu weheshanayo aw yato yutabaraku bihi la barakaysanayo qoladaas iyagu fa fii kulli waqtin xilli kasta maa lam yunaadaan laga reebino alla xilligaa ma fiicno qoladaas iyagu qaraabadiisaa qofku marka uu xanuunsado haasaawaha dadka waa weheshadaan laakiin waxa uu haasaawahooda weheshado qofku markuu aada u xanuunsan yahay waa dadkii uu aqoon jiray ama uu jeclaa dadka agjooggooda aada buu jecel yahay aadna waa u weheshada waa dadkiin aynu soo marnay xataa jumcada iyo jamaacada way uga hadi karaan qofka saas yanasu bihi lmariidu qof aada u xanuunsan xanuunku xataa intay dadkaa uu sheeko fahmayo oo uu jecel yahay xigtadiisi iyo asxaabtiisi hoosa ay la joogaan xanuunka xataa uu ka fududaanaa qofka maralaalay markii laga kala dareere keligii soo harana bahal xanuun iyo laxaw iyo kaar iyo waran la gelinun baa ku bilowda marka loo yimaado iyo haasaawahaana wax badan buu halmaamaa marka aqaaribtiisi iyo dadka uu weheshanayo ee uu dugsigooda rabo inayna ka agfogaanin dhibaato ma laha ama mar kastaba ay la joogaan ay wakti dheer la joogaan arrintaasi dhib ma laha aw yutabaraku bihi qofka la barakaysanaya siyaabo badan buu noqon karaa qofku markuu xaaladaasoo kaleeta ku jiro isaga ama dadkiisu waxaa ka mid a ah qofkii salaax iyo khayr iyo toosnaan lagu tuhmayo ama qofka inuu wax ka saxo ama laba filaya dadka ilaahay say rabbi taacadiisa ugu kala dhow yihiin bay ducadoodu ijaabada ugu kala dhow dhowdahay sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin bay raxamaadku inay kusoo degaan ugu kala dhow yihiin laa shaka walidaalikaa la jideeyey inta qofka nool ee ilaahay ugu dhow yahay laleeyahay ducadiisa iyo allabarigiisa in rabbi lagu tawasulo oo la laihaaha rabbi noo bari imaamu malikna sida imaamu muslim iyo rag kaleba ay soo guurinayaan fii muqadimati saxiixihi waxay leeyihiin madiine waxaa jooga intaasoo nin oo ilaahay hadday baryaan markaaba ajiibaya aan isleeyahay riwaayadka qaarkood min alabdaali ah laakiin xadiida aan la weydiinayno yuqaalu laysuu min ahlihi bimacnaa dad zuhdigoodii iyo cibaadadooda mar kastaba dhinaca khayrka lagu tuhmo ama dad ahlulkhayri walcilmi aho joogitaankooda ee waxyaaba badan oo barakaada laga helayaa jira innagu waxaynu naqaanaa ha tusaalaba haddii la bixiyo qofka ninkii ahlulkhayrka iyo cilmiga ahaa marka uu joogo ama fisqi badan oo ka dhici lahaa meesha iyo rag iyo haween isdhex yaaci lahaa ama waxyaabo la keeni lahaay oo dhalinyaro intay meesha kusoo ururaan samayn lahaayeen ama dad intii odayaal ku haasaawaan dad xaman lahaa baa laga yaabaa qofka ahlulkhayrka iyo cilmiga intii laga xishoodo in aayar laga kala gembisto oo majliskii barakaad iyo khayr iyo cibaado uu noqdo uu wacdi iyo waano uu ku jeediyo uu qofkii hadduu wax qof ka qaldamaan uu saxo uu shahaadada qofkii u qabto hadduu tawxiidsanayo uu axkaamtii ku toosiyo sabab ugu noqdo inuu noqdo man kaana aakhiru qawlihi laa ilaaha ila allahu baa dhici karta halka laga yaabo haddii dadka lagu sii daayo qolyihi inta iska murmaan oo fadhigii sheekadii fadhi ku kudirir isu bedasho oo ninkiiba xataa ay soomaalidu yidhaahdaan uu yaasiinkiibuu sheegay waxa la yidhaahdo oo mararka qaarkood meeshii lagu murmoo la isku qabsado dad lagu xanto rag iyo dumar intay soo fadhiistaan munkaraad iyo fisi qofka korkiisa ka dhacaan oo xataa malaaigta ilaahay iman lahayd ee naxariisi ka carartaa dhici karta waan arkay meel qof ku sakaraadayo dad isa sawirayana waan arkay qofku laakiin ogaado markay ku qabto dadka in yarba adkaysan karta markuu kugu sakaraado qofku ay nafi qabato nin beed silicsan oo dhan ma adkaysan karo dumarna iyagu iskabadaayo waxaa laga yaabaa oohin iyo niyaaxadii xaraam tahay inay la yimaadaan qof qofkii toosin kara isku hagaajin kara munkarka ka nahyin kara isagoo adkaysan kara way fiican tahay taasaa kamid a waxyaabaha aw yutabaraku bi xuduurkiisa khayraad badan inuu soo jiida la filayo munkaraad badan inuu zuuliyana la filayo qof saas hadduu yahay fa fii kulli waqtin xilli kastaba inay la joogaan maa haddaan laga reebino aan la dhihin hadda looma geli karo ama hadda ma fiicna waayo marar waxaa jira dhar laga bedelayo marar waxaa jira wax laga dhaqayo oo cawraadkiisa dadkii uun hoose ee xaaskiisii iyo maahane dadka kale ayna geli karin baa jira waxaan garanayaa waa nineteen eighty five waa nin odaya waayeela nagu sakaraaday ilaa toddoba sideed baan ku joognay aniga hal nin baa kusoo harnay meeshi waa la kala cararay kolkii markay naftu qabatay raggii nin walba salka intuu dhabaan dhawday buu iska dhaqaaqay qofkaoo naftu ay qabanayso afku abuur ka sii daynayo si kale u doorsoomaya noqonaya ma sahlana fiirsigeeda mawqifkaasi mawqif sahlan maaha marka nin walba intuu madaxa yar foorriyo haddii uu wuxuu meesha kaga tagahayo qofkiina wuu sakaraadaya uu dhacdhacayaa qof madaxa ayuu baahan yahay qof abuurkii afka ka tiru u baahan yahay qof haddii uu hadli karo tawxiidkii xasuusiyu u baahan yahay mawqifkaasi mawqif sahlan maaha fain amica qofka aada soo booqatay fain amica hadduu raja ka qabo fii xayaatihi inuu soo noolaado sii noolaado xanuunkan markii aada fiiriso haddii aada rajo ka qabto inuu xanuunkan ka kaco caafimaado dacaa lahu waa u ducaynayaa wansarafa wuu isaga gadoomayaa nabiguna sala allahu alayhi waalihi wasalam hadduu qofku xanuunsan u yimaado wuxuu dhihi jira adhib ilbasa adhib ilbasa raba nnaasi ishfi anta shaafi laa shifaaha ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqama ilahi subxaana watacaala bu ilahu dhibkan qofka ka qaad buu dhihi jiray marada dacooyin kaloo laa ilaha illa alxaliim alcadiimu toddoba kor qofkii lagu akriyo haddii ilaahay uu nolol u qoray uu ka caafimaadi waa kii dhihi jiray sidaa in loogu duceeyo nabiguna sal sl markuu u duceeyo de waa tegi jiro wixii danihiisa kala ah buu raacan jiray wailaa raaba haddii uusan rajo fiican uga muuqana raqabahu wuxuu jeclaysiinayaa fi tawbati iyo walwasiyati tawbadana waa xasuusinayaan dardaarankana waa xasuusinayaan waayo astaamuhuna qofka laba sababo badan baad u qiyaasi kartaa qofkan inuu socdo uusan rajo lahayn ama daktar iyo waxbaa ku yiri ama xaaladda xanuunkiisu siduu isagoo sii darayaad aragtaa ama isha wejiga markaad ku dhufatay reer hebel markay geeriyoonayaan indhahoodu say u egyihiin baa taqaan oo cabaas radi allahu canhu ardaahu markuu nabigoo xanuunsan usoo galay muuse inta u fiiriyeybu wuxuu yidhi kasan bu inii carifu wajuha bani cabdilmualib ree cabdilmualib markay geeriyoonayaan wejigoodaan aqaan wejigan iyo indhahan ii muuqdaaye rajo mala ka kici maayo ku yiri marka qofkii reerka yaqaan ama taana odayaasha wayaan u umalaynayaa in badanna geeridooda usoo joogay ama guud ahaanba in badan geeri soo joogay astaami iyo calaamadaa u muuqan karaa qofkan inuu socdo oo sii socda ah waa u muuqan karaa calaa kulli xaal waa un dhannie iyada lafteeda yaqiin maaha hadday danigaaga iyo malahaaga u badato qofkan inuu bas yahay wax tawadaad ah ku boorin waxaadna u dardaarmi waxaa dardaaranka iyo khayrkan u dardaarmana waad fari tawbada loo dardaarmayo iyo galabatu daniga inuu qofkan dhimanayaa waxaa juska ah laqinuu mawtaakum ta inoo iman doonta kuwiina dhimanaya oo laa ilaha ilah o dhan markaad leedahay waa nin kuu muuqda sawira qofkan qof uusu muuqda inuu socdo oo uu dhimanayo wain ra-aahu hadduu arko manzuulan bihi in lagu degay oo sakaraadkii iyo mawtkii kusoo degay hadduu arko amacahu wuxuu jeclaysiinayaa fii raxmat illaahi wuxuu rajo badan ka gelinayaa naxariista ilaahay walidaalika nabigeena sala allahu alayh alihi wasalam buu waxa uu dhihi jiray xadiidkeenu soo tilmaanaye ana cinda danni cabdii bi buu ilaahay yihi adoonkaygu wux iga malaystaana falyadunna bi maa shaa aakhirka laxdadaas rajaha inaad badiso oo qofka naxariista ilaahay uusan ka quusanin oo naxariista ilaahay la jeclaysiiyo oo naxariista ilaahay waasacnimadeeda la dareensiiyo si aan qanuud iyo ya-si ugu dhicin ilaan hadduu ya-si iyo qanuud iyo quusi ku dhacdo waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluuna baa ku dabaqmaysa markaas oo kaleeto aayaatulwaciid iyo cadaabka qofka looma sheego qofka markaasoo kaleeto waxaa lagu dul akriyaa aayaadka raxmadaa lagu akriyaa axaadiista raxmada ina raxmatka taqlibu adabi iyo in allaha yakfiru dunuuba jamiica walafur raxiim iyo waraxmatii wasicat kula shayin iyaa la xasuusinayaa oo qofka rajihiisu inuu bato si waxa uu ka rajeynaya rabbi xadiisulqudsigii ballanqaadka ugala kulmo qofkii saa khayrkaa laga faa'iidaysanayaay way fiican tahay qofka sakaraadaya inuu la joogo laakiin haddiiba adigii qofkii sakaraada ee taakulaynta kaaga baahnaa adigiiba ohid iyo baroor iyiyo ciib qabsasho aada la wareegto isagiina waxba umaadan soo kordhini waxaad yeeshay maahane adna waxba maadan kasban wawajahahu wuxuu u jeedinayaa ila alqiblati qiblada xaggeeda calaa janbihi اlayman dhinaca midig buuna u seexinayaa halkan waa laba mas'alo qiblada ha loo jeediyo mas'alo wey dhinaca midigtaa ha loo seexiyana mas'alo labaad wey amaa mas'alada hore qiblada ha loo jeediyo wax cad oo xadiid iyo khabar oo ku asaxay ma jiro keliya axaadiid iyo aan ku caddayn iyo riwaayaad aan asixin oo dicaaf ah oo weyo fadaail acmaal iyo wax loo dugsaday isku soo ururi oo ciddata umuurin bay dariishadeen mar waa xadiis nabiga loo tiirinaya sala allahu alayhi waalihi wasalam oo nabigu marka nin la yidhaahdo saxaabiga albara ibni macruuf baa markuu sakaraadaye dardaarmay bay yidhaahdeen in qiblada loo jeediyo markii qiblada loo jeediyey baa nabiga loo sheegay sacsan dardaarankiisii nabigu wuxuu yihi asaaba alfitrata xadiidkaa daciif weyo ma asixin oo laba cidluu leeyahayo marna waxaa ku jira nin la yihahda nucaym ibni xamaad marna sanadkiisa irsaal iyo mursalnimaa ku jirto waa daciif bara bnu macruurna wuxuu u dhintay isaga iyo nabigu meel reer yahudada naag yahudada intay marti qaaday neef ariga waa kay u sumaysay nabiguna waadan baa suntii sababteed baa geeridiisii ka mid ahayd bara bnu macruurna raggii ninkii meesha ku dhintay wey marka bara bnu macruur xadiidkiisu ma asixin nabigu asaaba alfitrata inuu yihi waxay ku kabeen xadiidkaa daciifa ahaadee xadiid ahaa qibladu kacbadu qiblatakum axyaaan wa amwaatan oo nabiga ka as ala dadkiisna nool iyo kuwa dhintayba qibloodii yahay de kuwa noolna way u tukadaan kuwa dhintayna qabriga markii la dhigayo qibladaa loo jeediya saynu arki doono xadiidku tan kuma cadda laakiin waxoogay markuu dhintayba kadib baa haddii loo jeedinayo markuu sakaraadayaba dhimashadii unbuu xukunkeeda raacsan yahay halkaa way ka yar weheshadeen ta labaad waxaa saddexaadoo yaraaho weheshadeen asar dacfi ku jiro ah faatima binta rasuuli laahi sala allahu alayh alih wasalam radia allahu canha markii ay dhimanaysay sakaraadkii hayay waxay dhaheen qibladay u jeedsatay taana waa asar kale yidhahdeen isna dacfi baa ku jira laakiin isugu geygeege wey yaraa isukay kaban doonteen midda kale qofku waxay dhahan dhinacun buu ujeedsan lahaa ashrafu ljihaatina qiblada weeye saa darteed qibladoo loo jeedsanaayey haddaynan wax soo kordhinin di waxba dhimi mayso inaha markay isu geegeeyeen baa waxay yidhaahdeen hadal dambe markii dood iyo muran tagto inta aan hayna wax ka fiican oo meel loo jeedsadaa ninkii haya isagoo hanoo keeno wax ka fiican waxaya hadduusan jirinna oo inahaan baan isu geegeena annagaba waajib kamaanaan dhigine sidaa way fiican tahay alaa jabbihi ayman waxaan leeyahay mid kalena aan ku daray u daliishadeen waxay yidhaahdeen annawmu ahu lmawti geeridu waa dhimashadii walaasheed markuu qofku seexanaya allahu yatawafa lanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha geerideeda sunaduna waxay ku asaxday in dhinaca midigna loo seexdo qibladana loo jeedsado inay fiican tahay ba marka la seexanayo kuwaasna horta iyagana wehesho kusoo dar bay yihahdeen dhinaca midigtaana halkaa waa ka qaadanay iyo cumuumka xadiidkii caaisha kaana yucjibuhu tayamuun fii tanaculihi wa tanajulihi wa tahuurihi maxaa ka dambeeya wa fii shanihi kullihi cumuum bacda tafsiis bay yihahdeen markii minamaadis lasoo sheegay ba haddana la tacmiimiyey wa minha waxaa kamida ninka muxtadarkaa maxaa ka saaray ninkii daliil lagala saarahaya isnaha noo keena yihahdeen halkaana waa ka buskiciyeen wa calaa jambihi layman dhe marka fain tacadara hadday cudurtowdo falaysaru dhinaca midig bidixda ah midigtii haddii la keri waayo bidixdii weeye fain tacadara hadday cudurtowdo la keri waayo faqafaahu qadadqadaad baa loo seexin lugihiisana qibladaa loo duwayaa iyadana waxay yidhaahdeen waxaa un laga qaadanayaa sidee baa hadba ugu sahlan qibladii qaabilitaankeeda midigtii haddii la waayo dhinac dhinac baa bedelay biixidaa wey labadaba haddii la waayo inaan dhabar dhabar u seexino inaan beerbeer u seexino dhabar dhabarkaa fiican oo salaadii baan ka garanay qofku hadduu salaada fadhi iyo dhinaca ku tukan waayo fa mustalqiyan baa la yidhi marxalada ku xigtee loo guuray istilqaa wey halkaa iyadana kasii soco weydaay walaqanahu wuxuu u laqinayaa u carab marinayaa qawla laa ilaaha ila allah liyasmacahaa inuu maqlo oo fa yaquulaha uu yidhaahdo nabigeenin axaadiis badan iyo saxaabo badan ka wariyeen inuu yihi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina geeriyoonaya dadkiina dhintay maaha waayo qof dhintay dhimasho kadib wax shahaado loogu qabtaba ma taalo tan inagu talqiinta aan nidhaahno markii baabu dafni aan gaadnay iyo aaska ee la aasa qofka kadib waxyaabaha sunankaa iyo waxa bidaca halkaasaan kaga hadli doonaaye hadda waa qof aan weli dhiman inagu taa naqaanana qof la aasay weeye sooma markaan maqaamkeeda aaska gaarno baynu ka hadli doonaa iyo fuqahadeena shaaficiyadu waxa ay ka yidhahdeen raxmat ullaahi calayhim jamiican qofkii aan weli dhimanin laqiruu mawtaakum laa ilaaha ila allah shahaadada carabka u mariya weeye dadkiina dhimanaya ee sakaraadku uu hayo liyasmacahaa si uu u maqlo fayaquulaha uu u yidhaahdo bilaa ilxaaxin adoon ku celcelinin walaa yaqul yuunan dhihin qul dheh yuusan dhihin amar yuunan siinin waxay yidhahdeen talqiinta macnaheedu baa wuxuu yahay inaad u carab mariso ood ku tiraahdo si uu kaaga daba yidhaahdo laakiin dheh haddaad tiraahdo qofka xanuunsanaya xaaladaa ku jira horta waa wax dulqaad aad buu u dulqaadyar yahay waxaaba dhici karta intuu caroodo inuu yihahdo nala dhaaf inuu ku yidhaahdaaba dhici karta taa intay dhici lahayd taa intay dhici lahayd ku aga dheh faidaa qaalahaa marka hadduu yihaahdo turika waa laga tegi xataa yatakallama bigayriha ilaa wax kale uu ku hadlo wax kalaa hadduu ku hadlo markaasaa haddana loo laqinayaa maxaa la rabaa waxa ugu dambeeya uu ku hadla kalimatu tawxiidka inay noqoto oo uu noqdo xadiidkii nabigu yihi man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakala aljanna ninkii shahaadada ku khatima oo ugu dambaysa wax afkiisa ka soo baxa jannaduu gelaya waa yubcatu lmaru calaa maa maata calayhi wey qofkan wuxuu ku dhintaa lagu soo saari kan muxuu ku dhintay tawxiid buu ku dhintay hadduu tawxiid ku dhintay xadiidka kale cumuumkiisuna tawxiid baa lagu soo saari dakala aljanata qasab ma aha inuu markaaba horay ka galo inuusan horay ka gelin baa dhici karta laakiin janno gelitaankeed baa loo balan qaaday xataa meelo kale hadduu soo marmaro siba sibay dhaantahay inuu janno ku dambeeyaay hadduusan horeyba ka gelin xataa wax weyn wey dad baaba la yihi waxay weynhesheynayaan iyagoo udgelin rajadii baa khayr u noqotay ugu dambeeyeen rajadaasunba ugu yaraan ka qayb galayaan in la dhaho oo qul laa ilaaha ila allahu la dhaho riwaayaatba axaadiis baa soo arooray axaadiisa soo aroortay laba qaybood wey qayb waa qof aan muslim ahayn oo xadiidkii wiilkii aan soo marnaye aslim nabigu uu ku yihi iyo adeerkii markuu ku lahaa camni qul laa ilaaha ila allah kalimatan naxaaju laka biha cinda allah kaasi waa qofkaan muslim ahayn haddii aada ugu timaado in la amrayay tilmaantay qof muslimoo la amraya ma jira haa xadiid sunanka qaarkood wariyeeno nebigu wiil yaroo reer ansaareeda uu soo galay oo uu ku yiri baa jira qul laa ilaaha ila allah saa haddii la eego ereygan uu kuleeyahay walaa yaqul qul yuusan dhihin xadiidkaasaa diidaya oo waa la dhihi karaa laakiin mar waliba rifqiga iyo dabacsanaan iyo si aan isaga laftiisa cariya ka keenin inaad u tiraahda la rabaa haddaad ku celisood ka badbadisana dulqaadku waa iska yaryahay markaas oo kaleete inuuba ku diido kuu gacanseynaa laga yaabaa ood wax ka xunba ka soo saarto wa an yakuuna waa inuu yahay almulaqinu kofka qofka u laqinaya carabka u marinaya gayra mutahamin midaan ugu tuhunsanayn biirtin dhaxal iyo wa cadaawatin colaad mujeedaa in cimri dadajinaya waa inuusan ahayn nintuho laga qabo inuu tikaan waa inuusan ahayno inuu inuu durbo dhinta jeclaan lahaa taasi waayo ninkii uu og yahay cadaawaddaasi waxay kalifi qofkan inuu ficil qaa ficiltamo oo markaa wuxuu ninkaa ahaa uu diido adiguna naf baaba ku haysa ninna dhaxalkaabuu sugi yahay iyo dhimashadaada so ka fikira dheeri maha inaan dhaxalka dhaxalkabuga sugi laayahay noloshaadu wax uguma taale dhimashadaadu ka taajiraya waxyaabihii qariibka igu yaabadnaa wuxuu ahaa qolyo gaalo ah iyo qolyo muslimiin oo qaarkood hadda aan ku ogahay reer kenya aan ku ogahay baa isbitaal ku wada jiray aniga goobjoog maaha laakiin maalinkaa maalinkii ka horeeyaan isbitaal ku booqday yurubtaa dhexdeeda ahayd gabar baan ku booqanay isbitaal maamo waa yeelaa qolka la jiiftay oo sariir jiiftay qolkuna waa weynaa maalmo kadib baan kusoo noqonay oo maamadii aan joogino waxaan ihi maamadii away waxay tihi way dhimatay waxay tihi laakin waxaa iigu yaabadnay laba gabdhooday dhashay baa la joogay maamadii naftu markay qabatay gabdhihii faraati iyo dhaga boobka furashadii unbay galeen kala boob unbay bilaabeen ta mid walba midda kale alaabtay intay naftu ka bixin alaabtay kala horbaxday leedahay marka iyadiina naf ba haysa way naf ba qolada nafaraatigeedi iyo saacaddeedi iyo dhegadhegahedii baa la kala boobayaayo neef waraabo galay oo boobayun baad mudaabaysa marka tan tanaan ku xasuustaye haddii qofkan qof dhaxalkaaga sugaya uu yahay waxaa laga yaabaa inaad dareen qaado qofkan wuu ku dadejinayaa haddii ninkan waxoogay xoogguf ka dhaxaysana wanaakan wuu ku dedejinayaa dhimashadaad u jeclaanaya war nagala tag inaad tiraada waa dhici kartaa qofkaasoo kale ha laga yar durkiyo maqaamkaas kale maqaamka rifqiga iyo dhibrudu kuma jirto dadkaa inay hoosta ka soo galaan fa idaa maata hadduu dhinta marka intaa hore sakaraadkii baan la kabaraadaynay sakaraadkii baan la gadgadoomeynay fa idaa maata hadduu dhinto qofki waa naf baxay nudiba waxaa sugnaa liarfaqi maxaarimihi maxaarimtii xigtadiisii hoose dadka ugu dabacsan ee ugu dhimrin badan taqmiiduhu indhaha inay u laabaan wa shaddu laxyayhi labadiisan qal ee labada lafkar baa la yihahdaa midda koriya ta dambe hoose afka labadiisa qal weeye inay isku xiraan oo xaggaa koro madaxa intay mara kaga soo xiraan afka la isku xiro wa talyiini mafaasilihi xubnihiisa kala baxa inay jilciyaan ay laalaabaan wa nasci tiyaabihi dharku ku geeriyoodayna ay ka siibaan uma uu asturo qofkii bihawbin khafiifin mara khafiif fudud lagu asturo wayujcala la yeelo calaa batnihi calooshiisa korkeedana shayun saqiirun wax yar culus la saaro axkaam dhowruu sheegay midka u horeysa taqmiidu caynayhi way sugan tahay qofku naftiisa hal mar buu arkaa waa marka ay baxdo nabigu alayh salaatu wasalaam markii u yimid abusalaam oo sakaraada baa loogu soo qayliyo waxaa la yihi ninkii waa dhintay naftii waa ka baxday nabigu markuu u yimid isagoo indhaha taagaya markiiba indhuhu u laabay markuu laabayna waa cileeyo wuxuu yihi ina aruuxa idaa qubida tabicahu basr nafta haddii la qaado indhahaa raaca meeshay sii aadabee indhuhu sii raacan haddaba labada indhood in la laabo waxaa faa'iidadeedu tahay foolxumo badan bay leedahay indhahoo saa u taagan argagaxiyo foolxumo badan bay leedahay indhihiiyo hadhow wixiina waa bedelmayaan intaa haddii tartiib la isugu laabana oo xogay loo yar ilaaliyana sidaasay ku haysmayaan intaa waa naska sugan hal masalaan isweydiinayna oon tilmaanayo indhaha waxaa loo laabay hidi foolxumo badan bay keenaysaa indhaha taagan dadkii imanayeyna aada bay uga nixinaysaa waxaa lamid ah afkoo kale taagmaa lamida ah. maxaa xal ah waxaa xal ah in afkii intuu si fiican isaga qabsanayo uu saa ku ku xasilayo markuu nafbaxa kadibba la isku celiyo oo ama gacan lagu celiyo ama maro kor iyo halkan si tartiiba loogaga xiro intuu afka intuu taago qiyaasan calaa tagmiid ilcayni indhihii la looga qiyaasanaya wa talyiini mafaasilihi xubnaha kala baxa haddii ilsaan lagu daayo hadhow lama naqi kara maydkii gacmihiina kafanka lama soo laabi karo waxaa laga yaabaa sidaa inay ku qallafaan ay ahaayeen marka in waxoogay la yar laalaabo oo xubnihii ay dabcaan gacmihiina loo laalaabaa wanaagsan si hadhow takfiinkiisa iyo dhaqitaankiisu ay u fududaato wailaa midba meel hadday ku qallafto si maro loogu kanfo loo dhaqaba la heli maa yihahdeen wa nasci dharkii uu qabay in laga siibo dee dhar kalaa lagu kanfayaa dharkii in laga siibana waa loo baahan yahay intaa la garanyey arfaqi maxaarimihi maxaa rifqiga meeshan loo keenay markan oo kale rifqiga waa loo baahan yahayo nabigaa tilmaamay sala allahu alay wasalam oo wuxuu yihi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan qofka meydka oo laftiisa la jebiyo isagoo nooloo la jebiyuu lamid yahay qofku markuu noolaa ee xanuunsanaa aayar iyo tartiib buu u baahnaa meydkuna sidoo kale uu baahan yahay war waa naf ee qabtoo tuura galab in lagaga siiyo lama ogola haddii cidaan danay daryeelaynin lagu siidaayana de maydka saan bay u galaangalinayaano xagga usuur iyo qub iyo qac waxaan ixtiraamkii meydka mudnayn bay ku samaynayaan kadib waa la asturayaa bisawbin khafiifin waxaa laga soo qaatay qisadii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ee caaisha ay kashi ku sheegtay bukhaariya muslim si ay wariyeen nabigu markay u geeriyooday maraa lagu dabay bay dhaheen bigurdi xabiratin mara xabiro la yihaahdo lahayd baa lagu daday nabiga sal ly slam si maydka carudihiisii iyo qofkii durbo waa isbedelayaan isbedelkiisa aragtida foosha xun ay dhow ku dhacayaan si looga qariyo dadka oo lobaaladadayaan amaa wayujcalu calaa batnihi shayun saqiirun laba arrimood bay labadaba sheegaan laakiin ta ugu muhiimsana inta badan ay sheegaan si aynan calooshu u fuulin weeye markaaba caloosha hadday fuurto hadha wax baa kala samaynayaa mandarka iyo muuqaalkiina way xumaynaysaa maadaama layihi indhihii hala laabo afkiina ha la isku celiyo saan mandarka iyo muuqaal kuu xumaanin calooshana wax yar culus ha la saaro si aan muuqaal kuu xumaanin qarfo ba tacliin labaad bay ku daraano waxay yidhaahdaan hadhow marka la dhaqayo waxay fududayn in wixii caloosha ku jiray uu culays marka la saaro uu yimaado gadaal ka yimaado kadibna loo istijeeyo la dhaqo si markii la kanfa kadib iyo la aasayo aan wax cusub oo dambe uga soconin taana waxbay ka tartaa bay qaarkood leeyihin wayubaadaru waxaa loo degdegayaa ilaa qadaai daynihi daynihii lagu lahaa in la bixiyo aw ibraa'ihi minhu ama in laga cafiyaba halkana waxaa laga qaatay nabigeena sala allahu alayh wasalam laba xadiis labadaba waa ku tilmaamay marna si toosuba u tilmaamay oo wuxuu yihi nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqdaa canhu qofka muminkaa waxaa loo haystaa oo xataa janno iyo khayraad iyo hadday lahayd ay uga xadiban tahay dayntii lagu lahaa ilaa laga bixiyo xataa sawaab iyo khayr kasta hadday lahayd la siin maayo laguna sii dayn maayo ilaa daynta laga bixiyo ibraha iyo beriyeelidii iyo ka bixintuna waa tii nabig ala slam markuu janaazada ku tukanayaba uu dhihi jiray hal calayhi daynun war dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahda haa wuxuu dhihi jiray hal taraka wafaan wax deynta lagu bixiye maka tegay haddii la yihahda maya saluu calaa saaxibikum buu dhihi jiray ku tukada idinku maalin maalmaha kamida sidaa markuu yihi waa kii abu qataada u yihi anigaa qaaday deyntaa oo bixinaya deyntaa waa calaya ma qaaday baa la yihi ha nabigu waa ku tukaday sala allahu alayh alih wasalam deyntu xuquuqda aadamaha in loo dedejiyay ku fiican tahay qofkana si khayraadkiisa ilaahay u gaarsiiyo wa tanfiidi wasiyatihi wasiyadiisii fulinteeda wasiyadiisi qofkani qabri baa loo wadaa qabrigana waxaa ku soo dhaweyn doona camalkiisii saalix ahaa ama xumaa wasiyada uu dardaarmayna waa cibaadaad uu ajir ka helayo haddaba waxay keenayaa maqaamku maadaama isagii qabri loo wado haba la dadajiyo la yihi in dardaarankii iyo khayraadkuu geystay la dadajiyo si miisaanka xasanaadkiisa soo dhaweynaya ay wax ugu tarto watajhiizihi qabanqaabadiisi iyo aaskiisana in la dadajiyo nabiguna sala allahu alayh alih wasalam janaazada wuxuu hay u amreen ay kamid tahay in la dadajiyo marka la qaadiya aaskeedana in lala orda maaha laakiin haddana inaan la daahinin fain kaanat saalixatan fa khayran tuqadimuunaha ilayh hadday fiican tahayna khayr baad geynaysaan maxaad guryaha ugu haysaan jannaatu naciim iyo albaabadeedii iyo dabaysheedii iyo nicamkeedii baaba sugaye dadajiya wain kaanat ayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum dhib baad isdhaafinaysa maxaa dusha kaa saaray hadday xuntaho naar gelayso adiga dushaada maxaa ku dhegeeye beliya naarmaa garbaha iyo guryaha lagu haysaabo qurbaasha isaas laba goorada dadaji midna wuxuu leeyahay qadimuunii qadimuunii wareela dhaksada wareela dhaksada wareela dhaksada midna wuxuu leeyahy yaa weylah ayna tadhabuuna biha ala tan balaa ku dhacday inkaar baa haysan xaggee ku wadaan xagee u wada iyo cadaab baa ka horeeye tan cadaabka ka horeeyo iyada ha u dhixin laakiin adiga isdhaafi waxaan jidn iyo jaan qurunkan isdhaafi dushaadana ka deji ninagoo masku qaninaya iyo dad huraya gacan kuma wateen waadun iska tuuri dadka huraya ku soo gaaro ama go-a iyo cimaamadaada waata dad qabsado waadun tuuri ninka ninkaan dubuxiyo dusha kaa saaranya isna isdhaafi mar haddii saa loo in la dedejiyo oon meydka la daahinin ilaa lixaajatin wa daruuratin xaaje iyo daruura inay timaado oo keenaysa inaan qofkii durbaan la aasin in qofka laga shakisan yahay jinaayo inuu dhintay oo la raba in la xaqiijiyo qofkan sababu wafaatihi in qofkii laba garan layahay qof uu yahay oo la raadinayay ba dadkiisi iyo ahalkiisiiyo inay arkaan ay dadka loo yeero gartaan qofkan qof uu yahay si dadkiisiiyo ila dhimashada xuquuq badan baa ka dhalanaysa loo ogaado waxay ku daraan in xaalad caafimaad ay jirto oo loo baahan yahay xanuunkan in la baaro oo cayinaad baaritaan laga qaado si loo ogaado maradkan iyo xanuunkan waxaa sababay dadkii dambana bal in laga daweeyo oo laga cilaajiyo la isku dayaa la doonayo asbaabo badan oo saas oo kaleeto ay fuqahade wax qadiimiya wax cusubba ururiyaan marka laga reebo asalku waa in la dedejiyo idaa maata hadduu dhinto fajatan degdeg turika waa laga tegayaa waa la sugayaa liyutayaqana in la hubsada darteed mawtuu geeridiisa haddii uu kedis ku dhintay ama wadno istaagay markaaba yaan lala cararine bal waxoogay haloo kaadiyey inta la kala hubsanayo qofkani maqaybuubi iyo miyirbeal buu galay mise waa dhintay oo waa naf baxay ilaa qofkaa la kala ogaado qofka sakaraadaye sakaraad uu qabtaye naftu ay qaadqaadaye laguhu soo qaboobeede kadib ay meel kusoo hartay qofkaa iyo way kala duwan yihiin qof su u taagnaa un qalad yiri oo dhacay haddaba qofkani ma suuxay mise waa dhintay hala kala hubsado saas darteed qofka xaalaad waxaa jira badan oo hadda innaga ay culimmadeenu ka hadlaan oo la yidhaahdo mageeri baa mise maaha xaaladkaa lafteedaa waxay keenaysaa in la hubsado ama ra'yiga raajixa ama xaaladiisu waxay tahay qofka wadnihiisu dhaqdhaqaaqayo maskaxdiisuna dhimatay ma nool yahay mise waa dhintay waa masalo la isku haysto muraf fiqiga ka taagan yahay wey waxaa dhacda marar badan dadka isbitaalada ku jira ama ajizada ku neersanaya tanafuska iyo hawada ku qaadanaya in wadnihii garaacayo neeftiina socoto maskaxduna dhintay dhimatay qofkaasoo kaleeto axkaam baa ka dhalanayse ma nool yahay mise waa dhintay masalada waa masalada kama hadlayo kan ma laga furi karaa mise lagama furi karaa masalo kale wey laakiin ma nool yahay mise waa dhintay masaa'il badan baa ka dhalanaya ciddadii goormay bilaabaysaa haweentii baa ka dhalanaysa maalkii milkigiisii ma wareegayaabaa ka dhalanaysa waxaa masalada kale ka dhalanaysaa ma dhintay ma nool yahay waxaanu ku neefsanaya ma laga saari karaa mise lagama saari karo masaa'il ay culimadu aada isugu hayaan oo muran badan ka taagay da mawduceedi maaha laakiin waxun shaki keena ama in la hubsado u baahan hadduu jiro waa in la hubsadaa axaadiista qaarkoodna waxay tilmaantay walow muran ka taagan yahay sixadooda aakhiru marka la gaaro mawtulfajaha deg degdegaa inuu badan doono innagana hadda waaba kan waad aragtayo waxaan ugu leeyahay dadkii nabadda ahaa madfac baa ku habsadayo nag dadkii intaasaa ku dhimatay marka waxaa lagu leeyahay diyaarad baa laba boqoloo saaray la burburtay khalaas dadkay diyaaradii la burburtayna iska mawtulfaja iska dheh inkastoo mararka qaarkood dhici karto innagay mowtulfaja- ina inoo tahay dadkan diyaaradda ku dhintay ayna mawtulfaja u ahayn oo mararka qaarkood haddii la yihahdo diyaaraddu way ciladaysan tahay rajana ma laha badaynu ku jahaysannahay nin walow diintaadii qabso haddii lais yidhaahdo aniga hal mar bay qabsatay ninety sevenk maxaa la ninty ninty sevenk bay hal mar ma qabsatay annagoo diyaaradan tayraan alkhaliij ama galfa ar la yihahdo indunesia iyo singabor dhexdoola soconna baa nala yihi bas wey waan quusanay badaynu isku tuuraynaaye nin walow diintaadii qabsana <laughs> lagu yii kitaabkii qur-aanka ahaa baan xarfihiisa ark arki weyne nafmada kumawd loo sheegay ma wax akriyi karta dadka dadkayga qaar baa suuxay qaar baa mantagay qaar baa qayr ka wareegay qaar baa ku shubmay meeshii diyaarada dhexdeedii haddana ilaahay cilmigiisa markaan badii kusii dhownahay unbaa ilaahay cilladii diyaaradda ka saaray saacadiiy bar kadib baan singaboor tagnay boqol kiiba sagaashan iyo shan dadkii ambalas baa diyaarada ka daba dashay ka badan boqol sagaashan iyo shan gebiga iyagoo toddoba qof baan ahayn baan u maray waxa intuu caadi uga degay transit hallka galay toddoba qof keliya aan ahayn diyaarad laba boqol iyo waxooga aan ku saaray isbitaallada inta loola cararay miyir beesha ambaleebooyinka lagu rakibay iyo inta ambalaasa taagan iyo malakumoodka waaba kan hadii la dadku ay bedelmayaan saa u qaslaysa waa dhiban marka lagu yidhaahdana wadnahan baa lagu dhaafay wa gasluhu in la dhaqa dhaqamaydka wa takfiinuhu in la kanfo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa xamluhu in la qaado markii qabriga la geynayo wa dafnuhu in la aaso intaasiba furuudu kifaayatin waajib kifaaya ah weeyo dad u qumaayay waa qasab dadka qaar hadday sameeyaanna inta kale dembigu waa ka dhici ereygan sadarkani waa jumlo kooban laakiin waxa kitaabka baabuljanaais inooga laabanba intan baa la sharxayaa see loo dhaqaa see loo kanfaa see lagu tukadaa see loo aasaa intaa waa inta uu soo duuduubay ee furuudulkifaayaha laakiin faahfaahintooda la sharxi doono uma yugasalu kadib waa la dhaqaya halkaa baabul husligii baa ka bilaabanaya marka uu dhameeyana waxaa ku xigaya kafankii iyo salaadii caawa halkaasaan ku daynayna wallahu aclam subxaanaka allah amdik ashad an la ilah ila atubu ilayk